بسم الله الرحمن الرحيم الحمd لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amا bعd وعn بن عabاس رضي الله عنهma qاl kana wuxuu ahaa الطلاaq furitaanku calى cahdi rasuuli الlahi صلى اه عليه وسلم nabiga waktigiisii wa abi bakri iyo abubakr waktigiisi wa sanatayni iyo laba sannadood oo min khilaafati cumara min khilaafati cumara cumar madaxnimadiisii ka mid ah inta muslimiinta madaxa waa ah. muddadaa iyadaa furitaanku wuxuu ahaa talaaqu halaati furitaanka saddexda ah ama dalqadaha saddexdii waxay ahaayeen waaxidatan mid bay ahaayeen kana alaaqu alaaqu alaai furitaanku wuxuu ahaa waktigii nebiga sal lay wasalam iyo waktigii abubakar iyo laba sanoo ka mid ah xilligii uu cumar muslimiinta khaliifka u ahaa saddexda dalqadood hal mid bay ahayd alaaqu halaai saddexda dalaaqoodu waaxidatan mid buu ahaa faqaala cumaru cumar baa marka wuxuu yidhi ina annaasa dadkii qad istacjaluu way degdegeen fii amrin arrin dhexdii bay ku degdegeen arrinkaasoo kaanat ay ahayd lahum ayaga ay u ahayd fiihi arrinkaa dhexdiisa anaatun kaadsasho iyo tartiibsasho arrin ay kaadsan jireenoo u tartiibsan jireen ayay hadda ku degdegeen falow amdaynaahu haddaan ku socodsiinna calayhim korkooda maadaama ay waxay hadda ka hor ka fiirsan jireen oy waxoogaa ay ayna ku degdegi jiren hadda ay bilaabeen inay ku degdegaan haddaan ku socodsiino oon ku dhammaystirno fa amdaahu wuu socodsiiyey dalaaqii calayhi korkoodu ku socodsiiyey saddex ninkii yidhaahda wuxuu ku socodsiiyey inay saddexdiiba tageen oo israaceen min baab ciqaabid iyo tacsiir ahaan waa xadiidka cabdullahi bn cabaas wuxuu tilmaamayaa xilligii nebiga oo dhan ninku hadduu reerkiisa saddex baan kugu furay yidhaah hal dalqad baa laga soo qaadi jiray wa kadalika xilligii abubakar ummadda u talinahay oo laba sano iyo ziyaadoo nabiga uga dambeeyey sal lay slam xilka saddex dalqadood haddii la israaciyo hal un baa laga soo qaadi jira xilligii cumar uu hayo dhowr iyo toban sano ah muxuu ahaayey eh, eh, toban sana dhihi lahay eh, labadii sane u horreysay iyadana sidaasay arrintu ahayd markaa kadib baa waxay bilaabeen dadku saddexda dalqadood israacintooda mayna ku degdegi jirin xilligii nebiga xilligii abubakar sal lla alay wasalam labadaas sano ee hore ee cumar marka intaa mayna ku degdegi jirin dadka saddexda dalqadood inay israaciyaan oo saddexdii dhahaan way ka fiirsan jireen wayna u kaadsan jireen wayna tartiibin jireen muddadaa markay timid baa waxay bilaabeen inay saddexdiiba israacinteeda ku degdegaan cumar markuu arkay markaa inay ku degdegayaan buu wuxuu ku ijtihaaday maadaama dadkii isbedeleen waxay hadda ka hor ka fiirsan jireenna hadda ay ku degdegayaan si looga istaajiyo oo arrintaa iyadaa loo istaajiyo ayuu cuquubo iyo tacsiir wuxuu ku soo saaray saddex ninkii yidhaahda saddexdiiba waa israaxeen waa ka tageen si loo joojiyey arrinkan ilaan arrin soo korodhay wey wuxuu marka cumar u arkaa saddexdoo la israaciyo waa khalad khaladkaas si loo hor istaago waa in dadka la tacsiiro oo lagu tacsiiro ninkii saddex yidhaahda naagtii saddexdiiba waa tageen waa nooc marka tacsiir iyo cuquubo looga dhigayo waa amaa muddadii ka horraysay xilligaa hal dalqad un bay saddexdu ahayd sidaas way xadiidka macnuhu tilmaamay riwaayo kale waxay sheegaysaa oo fii saxiixi muslim iyadana ku sugan anna abasahbaa ninka abusahbaa la yidhahda ayaa ibnu cabaas wuxuu ku yidhi haati min hanaatika wariyo wararkaagii la yaabka lahaa bal wax ka keen bu ku yidhi anaag yani waxyaabahaagii waxyaabahaagii lagugu yaqaanay iyo wararkaagii qariibka ah bal wax ka keen markaasa wuxuu yidhi alam yakun ialaaqu halaatu cala cahdi rasuuli illahi sal lay slam wa abi bakrin waaxida saddexda dalqadood waktigii nebiga iyo waktiga abubakar soo hal mid ma ahaan jirin waxaa la weydiinayaa ibn cabaas markaasaa wuxuu yidhi qad kaana dalika sidaas way ahayd bu falama kaana fii cahdi cumara waktigii cumar markii la gaadhay ayaa tataabaca annaasu fi alaaq buur dadkii waxay isku raacraaceen alaaqii saddexda ahaa oy badiyeen oo isaga daba tageen faajaazahu calayhim saddexdii dalqadood buu cumar marka ku socodsiiyo inay saddexduba israaceen buu xukumay ijtihaad min cumar waay marka ayb xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay waa marka koowaade saddexda dalqadood in laysraaciyaayo inay tahay calaa khilaafi alhadyi ariiqadii nebiga sal lla alay aslam iyo ariiqadii shareecada waa khilaafsanta xalay baanu soo warnay cabdullaahi bni cumar iyo cabdullaahi bni cabbaas oo labaduba arrinta iyada ah ay aada u fogeynayaan dalqadaha saddexdoo la israaciyo soo sheegnay ayib waa ibni cumar oo cabdullahi ibni cumar oo diiday iyo cabdullahi ibni cabaas uu ka xanaaqay waana sheegi doonaa iyadana mar labaad masaladani marka xadiidkani wuxuu ka hadlayaa waxaan laysla diidanayn ninku hadduu reerkiisa hal dalqad a ah ku furo waa sidii sunnada ahayd waana sida saxda laakiin hadduu laba israaciyo iyo hadduu saddex israaciyo khilaaf baa jira dalqaduhu sidoodaba ma israaci karaan mise adigu tiradaa doontaba sheege hal dalqad unbaa mar walba dhacaysa haddaad saddex dhahdo iyo haddaad laba dhahdo iyo haddaad tidhaahdo muxuu ahaay boqol dhahdo hal dalqada unbaa dhici dalqada labaad waxay uun dhici uun marka la soo ceshado haweentaa la furay unbay dalqad labaad qabanaysa dalqad saddexaadna waxay noqonaysaa soo ceshi dambay dhici kartaa saddex dalqadood waa inay saddex mar oo kale gedisan dhacaan sidaasi waa ra'yi madhabkaasina xilligii nebigaa lagu camalfali jiray sida xadiisu sheegay in saddexda dalqadood hal dalqada laga soo qaado oo aan dalqaduhu israacaynin xilligii abubakr sidiiqna madhabkaasaa lagu camalfalay cumar waktigiisii qeybtiisa horena kaasaa lagu camalfalay ijtihaadka cumar ee sababta keentana ay tahay dadkii oo arrinta ku degdegay ijtihaadkaasu markuu yimid kadib bay masaladu khilaafiye noqotay intii ka horreysa khilaafo kuma jirinba dhinac bay u go'nayd nayd oo dalqadadu inaysan israacin bay u go ijtihaadka cumar markuu yimid oo cumar ijtihaadaadkiisa ijtihaadada badanoo noocaasuu leeyahay maadaama uu khaliiftii ahaa hadduu arko xugum axkaamtii shareecada ka mid oy dadku si xun u isticmaalayaan tacsiir buu ka dhigi jiray tan keliyana ma ahe masaa'il badanoo noocaasoo kalea jira cumar marka masaladiisu waa ijtihaad nooc tacsiir a ah weeye radci iyo zajri iyo dadka inuu arrinta ka hor istaago u qastaya ijtihaadka noocaasoo kalaa iyo sababta uu cuskanayana waa saaiq masaladu markaasay khilaafiye noqotay marka khilaafku markaasuu yimid dalqaduhu ma israacaan mise isma raacaan saxaabadii baa isku khilaaftay gadaashoodna khilaafka xilligaa soo bilowday bay ummadduna isku khilaafsantaa ilaa yowmina haada afarta imaam abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed waxay isku raacsan yihiin saddexda dalqadood hadduu ruuxu sheego inay saddexduba dhacayaan oo ijtihaadkan cumar oo gadaashiisa ummad badani ay qaadatay ayay afarta imaam mareen waxay wax ku dhisayaanna waa adillo qaarkeedna uusan saxiix ahayn qaarkeedna uusan sariix ahayn waxaa khilaafsan culimada qaarkood oo saxaabadu ka mid tahay saxaabadii ka mid yihiin a'immadii iyo culimmadii qaar ka midana waa ka mido waxaa ka mid ahaa maxamed ibnu wadaax nin la jiray maxamed ibn cabdisalaam culimadii maalikiyada ka mid a ah. ibnu mundir wuxuu ka soo guuriyey asxaabu ibni cabaas cabdullahi ibni cabaas ardadiisa shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim baa madhabkaa aada ugu nusreeyey waana madhabka dhahaya dalqaduhu isma raacaan xadiidkan baana daliil u ah qur-aankaa u ah mar kale oo qur-aanku saan xalayba soo taqriirinay dalqado israaca ma sheegine dalqado wuxuu sheegay marar kala gedisan dhaca sooma wuxuu yidhi alla tabaaraka watacaala tacaala aalaaqu marataan xalan soo sharaxay aalaaqu alqataan lama dhihina aalaaqu marataan baa la yidhi aalaaqu dalqataani haddii la dhihi lahaa haddaad dhahdo laba dalqadood baad ku fudan tahay aalaaqu dalqataani way ku rumoobi lahayd sax bayna noqon lahay laakiin haddii la yidhi alalaaqu marataani waa mara bacda mara wa waa inuu mar dhaco mar ka dambaysa haddana dhaco waa alaaqii rajciga ahaa ilan aayadku waxay ka soo hadlayeen dalaaqa lagu noqon karo haweenta wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna taasaa laga soo hadlaya marka alalaaqu alaaqa rajcigihi marataani waa laba goor mar baa haweenta la furi dalqadda labaadna mar kale ay qabanoy furmi laakiin labadii hal mar in la israaciyo daahirka aayaddu waa diidan yahay dalqadda saddexaadna mar dimbaaba laga keenayo ama midda ku xigtaa laga dhigaa culimmada qaarkood talaaqu marataani fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan taasa dalqada saddexaad culimada qaarkood ka dhigaan qaarna waxay ka dhigaan dalqadda saddexaad aayadda markii laga warramay khulciga gadaal laga keenay oo fa in طallaqaha falaa taxilu lahu min bacdi xataa tankixa zawjan hayrahu dalqatu saddexaad udtaasay dhahaa labada tafsiirkii la maraba qur-aanku saddex dalqadood oo kala joogjoogoo midba mar dhacayso yuu sheegay laakiin qur-aanka laguma hayo saddex dalqadoodoo hal mar laysraacinayo luqadda carabiga ee qur-aanku kusoo degay marka loo laabtana waataan xalay soo sharaxnayo aad waxaa uga hadlayay shaykhulislaam ibnu taymiya ibnu qayim waxay leeyihin luqadda carabiga marka lagu laabto man qaala subxaana allahi alaaan wa alaaiin walxamdu lilaahi alaaan wa alaaiin yani dubura kulli salaa soo ma wallahu akbar alaaan wa alaaiin maxaad rabtaa inaad inaad maxaa la rabaa inaad dhahdo marka ya subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxana allah ilaa ka gaadho soddon iyo saddex alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdulilah ilaa soddon iyo saddexay ka gaadho allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaa soddon iyo saddex ay ka gaadho ayib ka waran hawnu haddaad tidhaahda subxaana allahi alaaan wa alaaiin subxaana allahi soddon iyo saddex goor alxamdu lilaahi soddon iyo saddex goor allahu akbar soddon iyo saddex goor waaba dhameeyeyba bas sax miya ya sax ma aha alaaan wa alaaiin waa maraad kala dambaysa marataani macnaha wa marataani waa macnaha haddaad tidhaahdo labadii ama saddexdii marataani mehe waa mara sooma soddon iyo saddex goor subxaana allahi waa hal mar maaan sooma alxamdu lilaahi soddon iyo saddex goor haddaad tidhahdo waa hal mar soddon iyo saddex goor ma sidaas daraaddeed aalaaqu marataani waa mara iyo maro kaloo ka dambaysa luqadda carabiga ee qur-aanku kusoo degay macnahaasay faaideynaysa aayaadku marka waxay faa saddex dalqadood oo kala oo saddex goor oo kala gedisan dhacay xadiidkan cabdulaahi bni cabbaasna macnahaasuu xoojiyey oo nebiga wakhtigiisii dalqaduhu inaysan israaci jirin wakhtigii abuubakarna sidaasaya dalqaduhu isma raaci jirin cumar wuxuu sameeyeyna ijtihaad bay ahayd masaladan keliyana kuma samayn jirino masaa'il fara badan bay cumar inuu ijtihaadi jirtay ka suganta ijtihaadka khaliifka iyo nasku waa kala gedisan yihin marka ijtihaadka khaliifka iyo nasku waa kala gedisan yihin halkaas ayay mariyeen culimadaasi oo xadiidka ay mariyeen xadiid kaloo inoo soo socdana isaguna macnahaasuu faa'iideyn doonaa waana madhabka raajix ah ee daliilahaan xoog badan wa jumhuurtooda oo ku tegey dalqaduhu inay israaci karaan oo saddex markii la yidhahdo saddexduba israaci karaan oo laba markii la layhado labaduba israaci karaan halkaa marabay afarta imaam ka mid yihiin jawaabo waxay ka bixiyeen xadiidkan cabdullaahi bni cabbaas aan yacni ahayn wax wax qancin kara jawaabo aan lagu qanci karin ama aan ahayn wax xadiidka lagaga jawaabi karo ayay ka bixiyeenoo kulligadooda daciif xadiidku marka waa asal masaladaasuu kutusaya qur-aankuna daahirkiisa waa sheegay isaguna oo sidaasuu isaguna tilmaamay xadiidka ziyaada riwaayaadkiisa qaar ka mida ku soo aroorayo qabla an yadkula biha haweentan dalqadii saddexdeeda dalqadood halka dalqad laga dhigayo waa haweenta aan loo galmoonin oo iyadoon loo galmoonin la furay lafdigaa qabla an yadkhula biha dhahaya waa lafdi shaad ah waa lafdi shaad oo daciifa ah xadiidku sidanuu sax ku yahay ama lafdigaas oo culimada qaarkood xadiidka inay ku ta'wiiliyaan isku dayeen waa lafdi daciif oo aan sugnayn wey macnaha almuhim waxa wey masaladu saasay u xoog badan tahay waxaa al almuxadis eh, axmed shaakir baa wuxuu leeyahay risaalo uu ka qoray mas'alada talaaqu halaat waana risaalaadka laga qoray kutubta loo qoray risaalada ugu fiican intaan aniga arkay aada u qiimo badan risaalada markuu qoray kadibna madhabka oo dalqaduhu inaysan israacin maxaakimta masar ayaa qaadatay walow aan madaahibta afartii ayna qaadanin haddana hadda caalamul islaami in badanoo ka mida maxkamadihiisu saddexda danqadood hal danqad bay ka soo qaadaan saas way maanaa iska dhaaf mamlakada iyo muxuu ahaayey eh, culimada eh, mamlakada iyo khaliijka iska dhaaf xataa muxuu ahaaye waddamada kale in badanoo ka mida marar fara badan waxay u qaateen way fududahay oo dadkay u fududahayba maxaakimtu u qaataan laakiin masaladu daliilahaan bay u xoog badanta wadaadadeennana soomaalida wadaadadoodu qaar baa waxay ka dhigi jireen qiil ah, qiil qiil ahaan haweeney la furay oo saddexdii lagu furay oo iska caddaa bay wadaadada qaarkood ku celin jireen haweenta markii la yaabo kutubtii shaaficigu ma qorayaan mutuntii fiqiga laga waa meel ay ka heleen malagu galo waxay ka heleen bimacnaa madhabkan walow daciifa agtooda ha ka ahaadee laakiin waa lagu qiil bixin oo masaladu markay adkaato reerka waa laysugu xelinaya masaladu marka waxa weeye qiil ma ahe waa qawi wa qiil ma ahe dalqaduhu inay sanad raaceen qiil ma ahe waa qawi daliilkeedu xoog badan yaho takale iyadaa ka xoog badan waase masale khilaafiya وعن محموd بن لبيd رضي الله عنه قال وxuu أخبر waa la waramay رasuل الh صلى اه عليه وسلم عن رaجuل nin baa looga waramay masaladan waa masaladii lagu dhibay sheekh ibnu taymiye iyo sheekhuislaam ibnu taymiya ibnulqayimi waa lagu xidhay waa lagu rafaadiyey sidaas daraaddeed buxuusta ugu badan ee masaladan laga qoray ama ibnu taymiya qoray ama ibnuqayim baa qoray laanna masaladu haddii lagugu dhibo haddii lagugu dhibo waad raab qaadi mogta xididadeedo dhan baad gaadhi marka ilan madaahibta haystay dowladaha dowladihii caalam islaami soo maray midba madhab unbay haysay mid shaaficiyay ahayd mid waa xanaabilo mid waa maalikiyo meelo waa xanafiyo marka ciddii khilaafsan ra'yigaa isaga ah fuqahada fiqigu way la dagaalamaya dowladdiina way ku dirahayaan waa la xiri waa la rafaadin halkaasaa marka la soo rag badan wacan maxmuud ibni labiidin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ukhbira waa la warramay rasuullahi baa loo warramay sal alay wasalam can rajulin nin baa looga warramay ninkaasoo tallaqa furay imra'atahu xaaskiisa furay alaaa tatliiqaatin saddex dalqadood jamiican oo iswada socda alaaa taliiqaatin saddex furidyaal jamiican xaal ay yihiin saddexdaasi kuwa wada jira fa qaama markaasuu nebigu istaagay qadbaana isagoo mid cadhaysan xaalo uu cadhaysan yahay wuu istaagay uma kadibna qaala wuxuu yidhi ayulcabu ma la ciyaari bikitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa miyaa lagu ciyaari wa ana bayna adhurikum anoo dhexdiina jooga anoo weli idin dhaafinoo dhexdiina jooga miyaa kitaabka ilahay lagu ciyaaraya xataa qaama ilaa uu istaagay rajulu nin fa qaala markaasaa wuxuuhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alaa aqtulhu miyaanan dilaynin ninkan kaa xanaajiyey ee kitaabka ilahayna ku ciyaaray maan qoorta uu caseeyo rawaa waxaa weriye annasaa'iyu nisaa baa wariyey wa ruwaatuhu xadiidkan ruwaadoodu ruwaadiisu munthaquuna ama wansaquuna kuwa la tawfiiqiyo xadiikan cilad buu leeyahy xadiikani cillad buu leeyahy cilladiisuna waxa weeye nin la yidhahdo mahramata bnu bukayr ibnu lashaj baa aabbihii ka warinaya a'immaduna waxay jasmiyeen aabbihii inuusan la kulmin waxna ka maqlin laakiin kutubtii aabbihii qoray buu helay kutubtii aabbihii uu qorayoo yuu xadiista marka ka warin jiro dadka u sheegi jiro waana waxa loo yaqaano cilmiga musalaxa wijaada la yidhahda alwijaada wijaadada waxa la yidhahda nin aadan la kulmin oydaan is-arkin oodan waxba ka dhegaysanin kitaab uu qoray intaad hesho inaad axaadiistii meesha aad ka heshay aada wariso oo aad tidhaahdo yani waxa weeye can fulaanin hebel hebel baan ka warinaya marka wijaadaa la yidhahdaa marka ciladaasaa ku jirta inqiaac nooca inqiaac ay ku tiriyaan culimada badankood alimaamu muslim sida isaga tasarufkiisa ka muuqda wijaadadu agtiisa waxay ka tahay itisaal inuu xadiidku xidhiirsan yahayo cillaba kama ah sida tasarufkiisa laga qaadanayo axaadiis fara badan buu wijaado ku wariyey oo wijaado sanadkeeda wijaada ku jirto ayuu wariyey waa muslim caleyh raxmatullah laakiin culimada xadiidka in badanoo ka mid a ah waxay leeyihiin wijaadadu waa nooc inqitaac ah lianna adiga kitaabkii aada heshide laakiin ninkan aad ka warinayso kamana aadan maqal ijaazana kuma siinin muxuu ahaay mana aadan la kulmin kitaabkiisiin baad aragtay nooc inqiaacay ku tirda sa ay tahay sidaa daraaddeed buu sheekh albani caleh raxmat ullahi xadiidka wuu daciifiyey fii daciifi nasaai fii daciifi sunan nasa'i iyo mishkaadka labadaba wuu ku daciifiyey cilladuna waa taa iyada macna oo mahrama ba aabihii ka warinayo mana uusan la kulmin kutubtiisii unbuu arkayo axaadiista ka qeybta ciladaasa macnaa xadiiska lagu daciifinaya ayb laakiin waxaa jira culimmada qaar ka mid a ah, waxay qabaan wijaadadu xagga sanad ahaan sanad ahaan waxa laga sheego laakiin wijaadada waa lagu camalfalay bay qabaan khaasatan shaaficiyada waxay qabaan alwijaada sanad ahaan weli dacfiba ha ku jiree laakin yucmalu biha waa lagu camalfali bay qabaan marka xadiiska baciid ma aha in la taxsiiniyo qaarkood ay taxsiiniyaan oo wijaadadaasi intay ictimaadaan oo itisaal u ictimaadaan inay taxsiiniyaani wax baciida maaha muxuu faaideynaya xadiidku waa xadiidku wuxuu faa'iideynay saddexda dalqadood in la israaciyaayo inay tahay ciyaar ilaahay kitaabkiisa lagu ciyaarayo bimacnaa inay tahay xaaraam tahay oo saddexda in la israaciyo ay khalad tahay sharcan ee saddexdii aad tidhaahdo waa khalad sidaasi waxaan soo marnay inuu qabo cabdullahi bni cumar somaylaan soo marna asarkiisa ah, saas way macana amaa anta buu yidhi طلqتha ثaلاثا fqad caصayta rabka فيma amarka bih min طلاaqi imra'atika somayna soo ma ah, saddex baad xaaskaagii ku furtay rabbigaa baad caasiday wuxuu ku amrayo haweentaada furideedii ah furidii rabbi ku waad garab marto waad khilaaftay cisyaan baad la gashay haddaaba saddex ku furtay caasi baa tahay soma waxaa kaloo soo sheegnay afarkii cabdulaahi kaas hore waxaa wariyey muslim afarkii cabdulahi bni cabaas mujaahid mujaahid ayaa ka warinaya cabdullahi bni cabaas baan la joogay bu marka nin baa u yimid markaasaa wuxuu ihi inahu allaqa imra'atahu alaaan xaaskaygii baan saddex ku furay marka wuxuu yidhi fasakata xataa danantu anahu raadduha ilay mujaahid wuxuu leeyahay ibn cabaas su-aasha marka la weydiiyey wuu aamusay kama jawaabay ilaa aan is malaha wuu ku celin doonaayo yani dib ugu noqu dhihi doona saddexda aad ku furtay saa u sugahayba ayuu wuxuu yidhi yanطaliqu axadukum fayarkabu alxumuuqa midkiin waa tegaya markaasuu nacasnimo ku kacaya markaasaa wuxuu leeyahay intuu yimaado ya cabaas ya bna cabaas ibna cabaasow ibna cabaasow yani wax ii raadiya yuu dhahaya waina allaha qaala waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja allana wuxuu yidhi ruuxii alla ka baqa oo xuduuddiisii axkaamtiisa ilaaliya alla makhraj buu u samayn wainaka lam tattaqi illaha falam yajcal laka falam ajid laka makhrajan buu ilaahay maadan ka baqin markaad reerkaaga saddex dalqadood ku furtood isu raacisay alla maadan ka baqin haddaadan alle ka baqinna anigu jid kuu heli maayo qiila kuma hayo casayta rabbaka wa baanat minka imra'atuka bur rabbigaana waa caasiday naagtaadana dalqadihii kaaga dhammaaday wax ku laaban ma jiro allana wuxuu yidhi oo qur-aanka ku yidhi aayaddu khilaafay buu sheegay marka yaa ayuha annabiyu idaa tallaqtum annisaaa fatalliquuhunna liciddatihinna aayaddaad khilaaftay wataa ciddatihinna waxaa ka mid a ah inaada saddexda israacin waana midda dib laga sheegayo lacala allaha yuxdiu bacda dalika amra ah, haddiiba saddexdiiba wada tagaan lacalla allaha yuxdiu bacda dalika amran maxay faa'iideyni saddex hadday israacaan oo dib iska bedasho ma baa kuu fura ad kusoo ceshan karto maya lacalla allaha yuxdiu bacda dalika amran waxay tilmaamaysaa in dalqadaha aad kala reebato dariiqada sharcigu waxa weeye qaarna ku siidaa qaarna reebo sooma maxaa la diidaya marka dalaaqii saddexdaa baa la diidaya cabdullahi bn cabbaas aarkiisaasi abu daawuud baa soo saaray aarkaa isaga cabdullahi bn cabbaas abu daawuud baa soo saaray waana saxiix wey marka sidaa inay tahay oo saddexda dalqoodood in laysraaciya ay cisyaan iyo dembi iyo mukhaalafatu shariica ay tahay dembina ay tahay ayaa waxaa ku tegay saxaabadaas waxaa ku tegay culimo kale uu ka mid yahay alimaamu axmed imaam axmed baa wuxuu qabay dalqadaha saddexda in la israaciyo waa cisyaan u baahan in laga toobad keeno qaabkii shircad wax u dhigta waa qaabka qur-aanka daahirkiisana ka muuqda xilligii nabigana jiray sal lay aslam hal dalqad hadda hadday kula qosta hadday sidaa ku tagtana ciddo baxda hadday kula qumaansana soo cesho hadhow haddaad u baahdo inaad furto hal dalqad ku fur hadday u baahato inaad soo cesho soo cesho oo isbedesho haddii ay kaaga dhammaato dalqadii ugu dambaysa kusii daa saddex dalqadood oo kala tartiibsan aayar dumarka ku furan an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma waxaa aad ugu nusreeyey madhabka isaga isagana sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ibn alqayim iyo keyrkoodba aad bay ugu nusreeyaan waana sida raajixa weeye sida xadiiska wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi yani laba arrimood baa kale ah xaaraan miya haddiise uu galo dhacayaan aasaartani waxay tilmaamaysaa inuu xaaraam yahay amaa maqaacya waa masalada hore uga soo hadalnay oo laisku khilaafsan yahay sida raajix inay israacayaan وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحوري طلق وفري وفري أبو ركانة نينك الليلة وفري أم ركانة آه. استغنى أبو ركانة ليلة يدنا أم ركانة حسكي حسكي وفري فقال مركز وحوري له استغنى رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم raajic soo cesho imra'ataka xaaskaaga soo cesho u noq ah, soo celiyo dib ugu noq fa qaala markaasaa wuxuu yidhi innii anigu allaqtuhaa waan furay alaaan saddex baan ku furay rasuul allahu saddex wada socotaan siiyey buu rasuul ilah seen ugu noqone markaasuu nebigu wuxu uhi sal ly aslam qad calimtu waan ogaaday waan ogahay inaad saddex isu raacisaye raajicahaa ku noqon inaad ah, saddex ku furta laakiin ku noq waad ku noqon kartaa rawa waxaa wariye abu daawuudna abu daawuud baa wariyey bayhaqi baa dariiqiisa ku wariyey isaguna iyo xaakim xaakimna oo soo saareen dhihila xadiidka dhamaystirkiisu waxa weye xadiidka cabdullahi bin cabbaas cabdiyaziid aburukana ninka la yidhaha ayaa wuxuu furay xaaskiisii umurukana markuu furay waxay wuxuu guursaday haweeney kale oo ree musayne ah haweenaydii ree musayna ayaa marka nebiga u timi sal lay slm markaasaa waxay ku tidhi maa yugnii cannii ila kama tugnii hadihi shacra rasuulka ilaahay oo ninkani wax uu iga deeqi karo ma jiro ilaa tintani waxa iga deeqi karta mooye tin maxay adiga kuu tari waxba kugu birin mayso ninkan kadaata intaas tabartiisu wixiisu waa intaasoo kaleba waa tin oo kale meel dacwaa la joogaayo markaas kama joogto ceeb ma leh hawshani waxa wey waa hawl gogoleed wey wax loo adkaysan karana ma aha sooma marka waa in afka lagu ballaariyo gabadha waxbaha la yaabina ayib gartaa meesha ka gashay gartu hadday meelaada kaa gasho m ma sahlana ayib waxay ti rasuulka ilaahay weliba markaa isleedahay lishacatin akhadadha min ra'siha markay leedahay tintan oo kale wey qalabkiisu tin ay madaxeeda kasoo soo qabatay bay marka gacanta ku haysaafariq baynii wa baynahu rasuul ilaahay oo ninkani ma wada joogi karne na kala dirda na kala geed nabiga sal lay slam marka ficillaa qabatay faakhadatu xamiya ficillaa qabatay markaasu wuxuu u yeedhay rukaana iyo walaaladii abuu rukaana iyo walaaladii buu u yeedhay dadkii la fadhiyo marka su-aal weydiiyey su-aashaa kadib ayuu nabigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam ninkii dhihi jiray cabdiyaziid wuxuu ku yidhi balliqha fur buu yidhi faraha ka qab wuu furay marka ah, wuu furay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi raajic imra'ataka xaaskaaa ku noqo markaasaa wuxuu yidhi rasuulku ilahay saddex baan ku furay saan ugu noqona rasuulku wuxuu ku yidhi sal lay aslam waan ogahay inaad saddex ku furtay ku noqo xadiidku marka isagoo dheer buu sidaa ku yidhi kadibna waxaa sugan oo xadiiska aakhirkiisa ku sugan inuu nebigu ku dul akriyey aayadda qur'aanka yaa ayuha alnabiyu idaa allaqtumu nnisaaa fatalliquuhunna liciddatihina aayaddaasuu ku dul akriy oo macnaheedu ay tahay dalaaqa aad samaysay saddexda ha ahaadee weli waad ku noqon kartaa aayaddaana kutusaysaa leanna dalaaqa qur-aanku sheegay waa alaaq ku noqosho dalaaqa dhici kara waa alaaq ku noqosho oo rajciya ka furanta allahuma dalqadda ugu dambaysa saddexadina inay dhacdo mooye ayib xadiidka isaga ah sanadkiisu waa daciif lianna waxaa ku jira nin mubhama qolo mubhamaa ku jirta oo bacdu bani bacdu bani abi raafic saasay ka cabireen bacdu bani abi raafic xadaanii bacdu bani abi raafic bacdigaasi marka lama garanayo waa mubham xadiidku cilladaasu leey xadiidku cilladaasu leey laakiin dariiqi kala xoojin doona wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo liaxmede axmed u sugnaaday axmed ibn xambal uu warinayey wakadalika abu yacla ee bayhaqina way wariyeene lafdi kale waxaa ku sugnaaday allaqa wuu furay abuu rukaanata abuu rukaana wuxuu furay imra'atahu haweenaydiisiibuu furay fii majlisin waaxidin hal fadhi buu ku furay alaaan saddex hal fadhi ayuu saddex isugu daray faxazina markaasuu murgay calayha korkeeda waa walbahaare haweentu markuu saddex isu raaxiyey lacala allaha yuxdiu bacda dalika amran baa ka dhaxlay waa isbedelayo markaasuu murgayo iska walbahaaday faqaala lahu rasulla sal lay sl rasuulka wuxuu ku yidhi fainahaa ayadu iritaankaad samaysa wey macnaha faqaala lahu rasul lah sal lay slm rasuulka wuxuu ku yidhi fainahaa iyadu waaxidatun hal mid waay dalqadaha aad furtay ee saddexda ah eed halka majlis ku furtay hal mid unbay noqonaysa ayb wuxuu yidhi wafii sanadihimaa wa sanadihaa miyuu idin qoraya mise sanadihimaa sanadihaa iyuu qoraya oo himaa aan ahayn idin qoraysa wa sanadihaa baa sax saas lafdigan dambe sanadkiisa waay ama fii sanadihimaa marka la yidhaahdo labadii dariiq buu u noqonaya dariiqi cabdullahi bn cabaas iyo kanba uu wada noqonaya markaa tatniya noqonaysa saxna maaha cilmadani waxay ku jirtaa sanadkan dambe axmed ama kaa hore kuma jirto sidaas daraaddeed wafii sanadihi wa fii sanadiha tan sanadkeeda waxaa ku jira ibnu isxaaq baa ku jira maxamed ibnu isxaaq saaxib lmaqaazi wa fiihi ibnu isxaaqna dhexdiisa waxaa ahaaday maqaalun odhah hadal baa laga sheegay lagu sheegayo waa la duray wey macana maqaalun adiga waxa weeye culimada xadiiska way isu khilaafsan yihiin maxamed ibnu isxaaq qaarna way daciifiyaan qaarna way tawfiiqiyaan laakiin siday badankood qabaan waxa weeye mushkiladiisu waa uun waa tadliis hadduu xadaanii ama samictu ama akhbaranii u yidhaahdo xadiidkiisu waa xasan abwaabta makaasida iyo wixii ku saabsan duulaamadii iyo siiradana waa cumda isagaa baabkaasi takhasus gooniyu ku laha xadiidkan marka ariiqan ibnu isxaaq ee uu xaafidku leeyahay wa fiihi maqaal uu yidhi maqaalku wuxuu imaan lahaa haddii uusan xadaanii dhihin maxamed ibnu isxaaq maxamed ibnu isxaaqna riwaayada axmed iyo keyrkiiba xadaanii buu ku wariyey sidaas daraaddeed tadliis kuma jiro meesha tadliis kuma jiro ama maxamed ibnu isxaaq xaafidka laftiisa axkaamtiisa maxamed ibnu isxaaq hadduu xadiidka tasriixiyo samaaca xasan buu ku xukumaa halkana wuu tasriixiyey haddayna markaa mukhaalafo jirin way macna sidaas weyaan cillada xadiidku marka taa ma ah cillada xadiidku taa ma ah laakiin cillada xadiidku waa mid kaloo daawuud ibnu xusayn baa ku jira oo ka warinaya cikrima mawla ibni cabaas daawuud ibnu xusayn dariiq riwaayadiisa uu ka wariyo cikrimana dacfi baa ku jira hadduu cid aan cikrimo ahayn wax ka wariyo waa xoog badan yahy laakiin hadduu cikrimo wax ka wariyo waa daciifun fii cikrima sheekiisu hadduu cikrimo yahay daciif wa sheekiisu meesha marka waa cikrima cillada xadiidkuna waa taawn daawuud ibni xusayn can cikrima dacfiga xadiidku waa taas cilada rasmiga midda iyada way macna laakiin xadiidka dariiqii hore oo xadiidka cabdullahi cabaas ee horeen soo sheegnay ee ay ku jireen dadka mubhamka bacdu bani raafic bacdu bani abi raafic sooma ciladiisu nin qolo mubhamaa ku jirta soo saas maa kanna ciladiisu maxay tahay dacfi baa ku jira dariiqanna labadaa dariiqee mid walba dacfiga ku jira is xoojinayo xadiidku xasan ku noqonaya saas man yani xadiidku darajada xasan buu gaadhaya labadaasaana isxoojinaya dariiqa mubhamku ku jira oo dacfi ah iyo dariiqa uu ku jiro daawuud ibnu xusayn can cikrima oo dacfi ku jiro labaduba dacfigoodu shadiid me waa isxoojin mutaabacadaasi iyo dariiqa labadaa dariiq baa isxoojinaya saas daraaddeed bu xadiidku bimajmuuci ariiqayn buu xasan ku yahay xasan weeye sidaasna waxaa qaba ibnulqayim wuxuu u iishay inuu saxiix shekhulislaam ibnu taymiyana wuxu uhi isnaadhu jayid waxaa xoojiyey sidoo kale ibnu xajar oo wuxuu ku xoojiyey xadiidkii cabdullahi bni cabaasin soo marnay waana shaahid kale xadiiska cabdullah cabdi ah kii ahaa waktigii nebiga iyo waktigii abubakar iyo cumar laba sanoo ka mida dalaaqa saddexdaa meeqa laga dhigi jiray hal baa laga dhigi jiray soo saas ma xadiidka cabdullahi bni cabbaasin shaahid buu weye marka xadiidka duruqdiisa marka laisu geeyo xasana iyo shaahidka markii lagu daro xadiidku saxiixibuu gaari karaa dariiqa saxiixa waa kee waa midka dhahaya saddex dalqadood buu hal mar ku furay nebiguna saddexdii dalqadood hal dalqad buu ka soo qaaday lafdiga isaga abulxadiidku ku sugan yahay waana dariiqa xooga badan w man sidaas wey waqad rawaa wuxuu wariyey buuhi abu daawuud abu daawuud baa wariyey min wajhin weji kaluu ku wariyey aakhare oo kale axsano oo ka wanaagsan minhu xaggiisa min wajhin aakhara oo axsano ka wanaagsan minhu dariiqaa kale ka wanaagsan ayib oo muxuu yih ana rukaanata rukaana ninka la yidhaahdo allaqa wuu furay imra'atahu xaaskiisa suhaymata ahayd albatata goyn buu ku furay dalqad go-an furitaan go-an ayuu ku furay aalaaq albatta batada waxa weyaan waxa muusan reebanin faqaala markaasaa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa aradtu ulama jeedin nebi allow bihaa iyada ilaa waaxidatan hal dalqad a mooye ma alla kuwoynaad halmoy wax kalma jeed alla igu hal baan ula jeeday faradda wuu celiyey haa iyadii xaskii ilayhi isaguu ku celiya annabiyu nebigu sal lay slm ah, rasuulku marka uu ku celiyey markuu yidhi eh, haweentayda waxaan ku furay albata go'naan baan u furay go'naan wuxuu ku yidhi hal baana ula jeeday ma allaa kuweyna hal un ula jeeda ha hal baan ula jeeda bas waa saad uun ula jeeday halkii unbay noqonaysaa ee ku noqonays sidii buu nebigu ugu celiyey sal lay slm ayib xadiiska u fiirsada marka meesha khilaafku ka jiraayo waxa weeye rukaana ama abu rukaana siduu wax u furay ma saddex dalqadood buu ahay alaaan miyaa mise lafdiga uu wax ku furay albatta buu ahaa ya khilaafku waa halkaa labadii dariiqee horeen isku xoojinnay waxay isku raaceen inuu dalaaqiisu ahaa saddex dalqadood inuu israaciyey sooma kadibna nebigu uu ku celiyey dariiqanna muxuu yidhi dariiqanna wuxuu yidhi furitaankiisu saddex ma ahayne batta buu ahaa maxay ku kala gedisan yihiin battada iyo salaasadu battada waxaa suuroobi karaysa salaasadu wax kale ma ixtimaali karto laakiin battadu waxaa dhici karaysa inuu yahay haween waanku furay furitaan go-an baana ku furay oosan dalqadooda sheeginba soma dalqadaba ma sheegin waan ku furay furitaan go-an baana ku furay ayib iyo saddexdii baan kugu furay soo ma kala gedsin saddexdii baan kugu furay waa war cad dalaaq go-an baan kugu furayna waa war kale oo ixtimaali kara ma sidanuu ula jeeday ma sidanuu ula jeeday marka kan dambe oo hadda uu xaafidku ina leeyahay waa dariiq ka fiican weji ka fiican kii hore oo batada ah dariiqaas ma sugna albatta ma sugna laakiin alaalan buu xadiid ku suganya maxaa ciladu ku jira batada batadu laba ariiq bay ku timi labada ariiqnaba waa daciif ariiqa hore afar cilaa ku jirta cillada koobaad cali ibnu yaziid ibnu rukaana ayaa ku jira oo majhuul ah kowdha cillada labaad cabdullaahi ibnu cali ibnu yaziid baa ku jira oo daciif ah cillada saddexaad zubayr ibnu saciid in la yidhahdaa ku jiro isagana daciif ah cillada afraad waa idiraab sida bukhaari iyo cuqayliya ay sheegeen afartaa cillo ayuu qabaa lafdiga batada labadiisa ariiq mid ka mid waa cilo cilooyin xoog badan soo ma ariiqa labaadna laba ciladood buu qabaa ariiqa labaadna laba ciladood buu qabaa cillada koowaad waxa weeye cabdullaahi ibni caliy ibnu saa'ib nin la yidhaahdo waxaa ku jira muxuu ahaayey majhuul ah cilada labaadna waa idiraab oo naafic ibnu nin la yidhaahdo baa wuxuu idraab ku sameeyey xadiidka marna mawsuul buu ka dhigay marna mursal buu ka dhigay suxbadiisuna ma sugna cala raajixo waa nin taabiciya ah. saas man saas daraaddeed ba xadiidka lafdiga batada ah waxaa daciifiyey alimaamu axmed bukhaari ibni cabdilbar sheekh albani iyo keyrkood soma jeedan marka lafdiga batada ah oy fuqaha fara badan ku dhegeen oy xoojiyeen waa lafdi daciifa lafdiga saxiixa waxa weye saddex buu ku furay wada socota nebiguna sal alay aslam ku noqo buui markuu yidhi saddex baa nebi alla ku furayna nebigu wuxuu waan ogahay inaad saddex ku furtay ku noqo sidaasuu xadiidku yuu saxiix ku yahay xadiidkii ibni cabaas bay marka isku baab yihiin oo macnuhu muxuu noqonayaa marka saddexda dalqadood isma raacaan buu xoojinaya soma saddexda dalqadood isma raacaane hal dalqad unbaa dhici haddaad saddex tiraadiyo haddaad ka badisaba hal dalqad bay noqonaysaa xadiidkii cabdullahi bn cabaas ee soo marnay fisixu muslim ku yaallay macnuhuu kutusayay buu kana kutusaya saas man amaa lafdiga bagsada oy fuqaha fara badan moodeen inuu sugan yahay ma sugno waliba muxadisiinta qaarkood baaba xataa maaragtay isku dayay inay xoojiyaan ma xoogobi karo wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi alaaun saddex arrimood jidduhunna dhabtoodu jiddun waa dhab jadduhunna miyuudu qore jiddu suma qore jiddun baa sax oo jiimka la hoos dhigo jadku awowuu noqonaya laakiin jiddidu waa waa dhab alaaiyo saddex arrimood jidduhunna dhabtoodu jiddun waa dhab wa hasluhunna dhayalkooduna jiddun isaguna waa dhab dhabtooduna waa dhab dayalkooduna waa dhab saas man yani ciyaartooda iyo ciyaartooduna waa dhab markaad dhab ula qasadana waa dhab markaad ciyaar ula qasadana waa dhab laba gooraba dhab bay noqonayaan ama ciyaar ula jeed ama ama kaa noqoto ulajeed ha kaa noqoto qasad ha kaa noqoto maxay yihiin saddexdaas annikaaxu guurka waalaaqu furitaanka waalrajcatu iyo ku noqoshada haweenka lasoo ceshada warajcatu soo ceshiga dumarka la soo cesha rawa waxaa wariyey xadiidka alarbacat afartii baa wariyey ila anasaa'iyu nasaa-i mooye wasaxaxahu waxaa saxiiya alxaakimu xaakim baa saxiixiyey sidoo kaleeto tirmidina wuu taxsiiniyey laakiin dahabi baa xaakim warkaa ku diiday oo wuxuu yidhi waxaa ku jira xadiiska sanadkiisa cabdiraxmaan ibni xabiib nin la yidhaaha oo layin ah yani daciif nasaa-i weliba munkarulxadiid buu yidhi waaba adkeeyey macna ibni xibbaan iyo xaakimiye ayaa tawsiiqiyey laakiin tawsiiqinta ibni xibbaan waxoogaa ibni xajar soo dhoweeyey sheekh albaani aad buu u fogey bal ibni xajar laftiisa fi taqriib wuxuu leeyahay layinu lxadiid sidaas daraaddeed xadiidku sababtaa darteed ninkaa sababtiisa waa cabdiraxmaan ibni xabiibe eh, buu xadiidku daciif la saas man lihada sabab buu daciif leeyahay sanadkiisu marka ma sugna xadiisaan ma ah sanadkiisu waa sanad daciif ayib aan ka socno bal waxoojiye inaan helno wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan oo libni cadiyin u sugnaaday fi lkaamil waay fii kitaabi alkaamil dacfaahu rijaalku kaga hadlo fii riwaayati waxaa ku sugan oo libni cadiyin u sugnaaday min wajhin daciifin weji daciifa iyo dariiq daciifa xaggiisa uga sugnaaday wuxuu yidhi waxaa ku sugan riwaayada alalaaqu walcitaaqu waalnikaaxu saddexda arrimood ee dhabtooduna ay dhab tahay dhayalkooduna uu dhab yahay waa furitaanka walcitaaqu iyo xoraynta addoommada la xoreeyo wanikaaxu iyo guurka muxuu isku bedelay kaas dariiqaasi meeshii rajcada iyo ku noqoshadiibu wuxuu geliyey ictaaq iyo xorayntuu geliyey saas man ayib ariiqa uu xaafidkuna yidhi waa daciifo ibnu cabdi baa soo saaray fi lkaamil waa sidaasoo khaalib ibni cabdillaahi alcuqayli nin la yidhahdaa ku jira khaalib ibni cabdillaahi alcuqayli oo daciifa ku jira bal matruuk ah saasman sidaasuna xaafidku ku cileeyey diraayada fii kitaabihi addiraaya marka xadiiskani ariiqani waa ariiq dacfigiisu weliba shadiid yahay lanna nin matruukaa ku jira oo haalibkaas ayb walilxaarii waxaa u sugnaaday alxaari bn abi usaama min xadiidi cubaadat bni saamit alxaaliwi radi allahu canhu rafacahu nabigana uu kor yeelay ah, xaari bn abi usaama wuxuu leeyahay musnad fii musnadihi buu ku wariyey musnadkiisu inuu mafquud yahaan u laakiin xaafidkaa ku keena axaadiistiisa fi lmaqaalib alcaaliya ayuu axaadiistiisa ku keenaa ayb marka walilxaaris bni abi cusaamata waxaa u sugnaaday min xadiidi cibaadat bni saalibitin radi allahu canhu rafacahu isagoo nebiga u kor yeelay wuxuuna yidhi laa yajuuzu nebigu wuxuu yidhi laa yajuusu ma bannaana allacibu ciyaarta fii alaain saddex arrimood ciyaaray kuma bannaana ama fii alaain saddex dhexdood in lagu ciyaaro ma bannaana maxay yihiin altalaaqu furitaanka waalnikaaxu iyo guurka waalitlaaqu iyo xoraynta faman qaala hunna ruuxii yidhaahda man qaala hunna ruuxii ku hadla saddexdaa arrimood faqad wajabna way waajibeen khalaas saddexdiiba way dhaceenoo way laazimeen war male markaas wa sanaduu xadiidkaa sanadkiisu daciif mooyaanbu kanina sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira sanadkiisa in la yidhahda cabdullahi bnu lahiica ood garanaysaan yani waxa weyaan isku dardarmaday markaasaa daciifku noqday waxaa kaloo ku sugan sanadkiisa inqiaac oo kala go-anya cubaydillahi bin abi jacfarin la yidhahdo oo cubaadat saamid ka warinayo muusan la kulmin cubaada saas daraaddeed inqiaacna waa ku sugan yahan dacfi kalena waa ku sira labada ciluu qabaa xadiiskani markuu yahay xadiiku cubaadat saamid sida ibn xajar uu talkhiiska ku leeyahy albaanina fi lirwa ayb xadiiku marka cibaadة bn saamid ariiqiisuna waa daciif xadiiu abi hurayra markuu yahayna ariiqiisu waa daciif kan kaleete ee ibn caddi markuu ku yimidna iskaba dhaaf waa matruuq ayb laakiin shaahid buu leeyahy xadiid kaloo u markhaati kacaya laakiin mursal ah oo xasanulbasri laga warinayo ayuu leeyahy xasanulbasri wuxuu leeyahay kaana arajulu fi ljaahiliyati yualliqu islaamka ka hor ninkuu wuu furi jir uma yuraajicu waa ku noqon jir wayaquulu wuxuu dhihi jiray kuntu laaciban waan ciyaarahayey haweentu buu furhaya waa soo ceshanaya or kugu dhacay mamay ciyaar ba iga waan kaftamahay buu leey wayuctiqu addoonkiisii buu xoraynaya xor baa tahay buu leey uma yarjic waa ka noqonaya hor maxaa kugu dhacay addoonkoobaad xoraysay kuntu laaciban buu leey waa ciyaarahayey markaasaa ilahay wuxuu soo dejiyey buu ihi laa tattakhiduu aayaati illaahi huzuwan ah, ilaahay aayaadkiisa jees ka dhiganin iska fur aa waa ciyaarhay maya waan kaftamahay ma ilahay aayadiisaan ku ciyaariy axkaamta iyo xuduuda shareecada ayb markaasaa wuxuu yihi bui rasuulku sal lay wasalam waxaa dhahaya xasan basri rasuulku wuxuu yii buu man qallaqa aw xarara aw ankaxa aw nukixa faqaala inii kuntu laaciban fahuwa jaa-iz ruuxii fura ama addoon xoreeya ama guuriya ama loo guuriyo oo markay intaasu dhacda kadib yidhahda waan ciyaarahaye anigu muxuu ahay dhabba igama ahayn way ku soconaysaa fa huwa jaa-izun way iska bannaantahay meehe fa huwa jaa-izun bimacnaa way ku soconaysaayo waan ciyaarahaydiisa waxba laga soo qaadi maayo aarkaasi xasan basri ibn abi shayba ayaa soo saaray fi lmusanaf ibn abi xaatim fi tafsiirihi abri fi tafsiirihi sheekh albaanina wuxuu leey waa mursal saxiixu ah marka mursalkan iyo labadii dariiqee daciifka aha marka laysu geeyo soo iscoojin maayaan saas man sidaasuu sheekh albaani caleyh raxmatullahi maraya iyo keyrkiiba oo wuxuu leeyahay xadiidku labadiisii dariiq iyo mursalkan marka loo geeyo xadiidku xasan buu ku noqonaya aahaar kaleo saxaabada laga sheegaa jiro ma maahan xaqiijinin marka sidaasuu isugu xojinaya xadiidku marka xasan buu gaadhay xasan ha gaadhe muxuu faa'iideynayaa waay wuxuu faa'iideeyey saddex arrimood haddayba kaa soo baxaan ciyaar iyo dhab iyo dheel iyo kaftan kulli waa isku mid way dhacayaan haddaad furto adoo ciyaaraya oo reerkaaga kula kaftamahay ama ku ciyaarahay furitaankaasi waa tegey waan ciyaarahayo lagaa siisan maayo waxa lagu ciyaarin baa jira haddaad guursato ama guurso waa lamid nikax gabadhaadii baa waxaa tihi war hebelow gabadhaydii heble ahayd waan ku siiyey qabiltu buu yidhi waan aqbalay khalaas waan ciyaarhaye waan kaftamahaye maya waa dhamaatay kasta ma dhasho kii gabadha guddoomay ee yidhi waan guursaday aqbalay isaguna hadduu yidhahdo waan kaftamahayo socon mayso waa mindisay kugu tagtay wey sooma kugu tagtay taas waxaa la mid ah dalaaq waxaa la mid ah rajciyada rajcada soo ceshayga xaaskii waan soo ceshaday reerkaayoa furtay intayna ciddadii ka bixin waan soo ceshaday wareerkii waa soo ceshatay war waa iska kaftamahaya waad soo ceshatay adig kaftagaada meelgeed cisaaq iyo xorayntaa la mid saddexdaa arrimood marka kaftan ma galaan ka kale haddii lagu daro afar bay noqon kaftan ma galaan ciyaarna ma galaan hadday kaa soo baxaan ama ciyaar ama u qasad ama muxuu ahay kaftan waa dhaceen sidaasuu xadiidku faa'iideynaya sidaana waxaa qaba bacdu ahli xadiidkan daliishaday jamaahiirtuusa in badan oo culimada ka mid a ah waxay qabaan xadiiskay daciifinayaanoo waxay leeyihiin ruuxu shayga inuu u qasto mooye ka dhici maayo oo nusuustii niyada inama alacmaalu binniyaat iyo halkaasi u noqonaya hadduu ciyaarayo ruuxa ayna dhabba ka ahayn oo niye ka ahayn reerna kama furmo guurna ma dhaco soo ceshina ma dhaco leanna niyadii baan ku jirin meesha qasad baan jirin axkaamtana qasadkaa asal u ah sidaasay marayaan xadiiskay daciifinayaan macnaha fadal can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sal lay slam qaala nabigu wuxuu yidhi ina allaha alle tacaala korahaye tajaawaza wuu dhaafay can ummatii ummadayda xaggeeda wuxuu ka dhaafay maa xadatat wixii ay sheekay bihi isaga anfusahaa nafafyaalkeeda ay ugu sheekayso maa lam tacmal intaysan samaynin aw takallam ayna ku hadlin yacni wixii naftaada aada ugu sheekayso oo qalbigaaga ku wareegaya ilaahay ummadda waa u dhaafay inta aysan samaynin oo carabka ama xubnuhu ayna ku kicin haddaad ku hadasho waa laguu qaban haddaad samaysana waa laguu qaban laakiin arrinku intuu qalbigaaga ku wareegeysanayo iska yahay xadiidu nafsi naf sheekadeedu qalbiga sheekadiisa isaga wareegaya waxaa isaga ilahay ummadda waa ka dhaafay muttafaqun caleyh buhari muslim soo saaray xadiiu nafsigu waxa weeye waxyaalaha kugu soo dhacaya maro badan baa waxaa kugu soo dhacaysa islaantaada fur sooma tan habaarqabsadan ma haysan kartide iska fur waad gedgedin caawo dhan qalbigaaga ku jirtaa waad socotaa dukaankaad joogtaa maantan iska furbaa kuu jirta bal marka qaarkood qalbigaagu go-aan buga gaariba alalahi fur ayib maadan ku hadlin ma furmaysaa waay haweenku niyad keliya ma ku furmaan xadiiska waxaa loo keenay in lagu yidhaahdo niyad keliya iyo qasad aan hadal la soconin qoraal la soconin ficil la soconin waxba kuma furmaan saas man waswaaskaas macnaha xadiidu nafsigaas dalaaqu kuma yimaado ama waa inaad afka kaga dhawaaqdo ama waa inaad qalin ku qortood qoraal ku samayso laakiin qalbigayga iga jirtaayo waan go-aansaday waxba kuma furmaan jamaahiru ahlicilmi waa qaba inaynan niyad keliyata uusan waxba ku furmin niyad keliya iyo qasab inaysan waxba ku furmin saas macana wailaa waxa weeye dumar badan baa furmi laha oo mashaqo badan bay dadku la kulmaan khaasatan yani masalada xadiidu nafsiga wax layska celin karo ma bahba shaydaan baa wado siduu nebigu sheegay sal alay aslam midkiin buu u imaanayaa markaasuu wuxuu weydiinayaa su-aalo iyo waxyaabo inay carabkiisa ka soo baxaan uu cuslaysanaya wuxuu ku leeyahay yaa ku abuuray allaah dhulka yaa abuuray allaah samada yaa abuuray allaah siduu kuu wado ku wada wuxuu ku dhihi marka dambe oo allaha laftiisaya abuuray allaha laftiisaya abuuray buu ku leeyahy halkaa markuu kukaadsiiyo nebigu wuxu yhi sal lay aslam iska xidha waxaadna tidhaahdaa qul aamantu billaah allahan rumeeyey jooji hasii wadwado sooma marka riwaayada muslimna waxay ku waxayba ku tilmaantayba dalika awaqad wajadtumuuhu buu nabig sal lay slam arrinkaa isaga madar ma hesheen haabay dheh markaasuu nebigu wuxu sal l dalika sariixu liimaan waaba iimaan cad oon barax ku jirin waay seebuu iimaan ku yahay wuxuu iimaan ku yahay hadduuba ku guulaysan waaye inuu carabkaaga ka soo saaro ama kuguba qanciyo waxa kaa celinaya inuu kugu qanciyo muxuu yahay ya soo iimaan maaha iimaan waaye waxa kaa celinaya inuu kugu qanciyo saas maana wailaa haddaadan iimaan lahayn ama waad ku qanci lahayd ama carabka kaga dhawaaqi lahayd ama waad qaadan lahayd sooma waxa kuu diidani waa iimaan ruuxu inuu iimaan layahay ku marka wixii wax la celin kara maaha waa wax kolba kusoo hujuumaya oo kugu imaanayo waay waxa noocaasoo kalea ah, haddii la yidhaahdo marka dalqadii ha ku dhacdo reerba dhisnaan maayo sooma marka sidaas daraaddeed ummadda loo qaban maayo ilaa ay samayso ama ku hadasho xadiiska macnahaasa laga wadaayo baabu alaaq halkaasuu kasoo gelaya wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma can inabiy nebiga wuxuu ka yiri sal ly slam qaala inuu nebigu ina allaha alle tacaala korhay wadaca wuu dejiyey can ummatii ummadayda xaggeeda wuxuu ka dejiyey oo uu ka dhaafay wey alkhaaa wixii gef uga dhacay gafka khaau waa shayga la yidhahdo ismoodsiiska adoo wax moodaya baa saad moodaysa seen aan bay kusoo baxay maalan muxuu ahaayey haweentaadaad rabtay inaad tidhaahdo muxuu ahaayey naaweelkaa isii naaweelkaa isiidii qalbigaaga ku jirtay buu carabku wuxuu kaa xaday waa furan tahay maxaad rabtay inaad dhahdo weelka isii qasadkaagiiyo qalbigaaguna saasuu ah meeshii aad rabtay meel ahayn buu carabkii intuu kula aaday buu furitaanba iska aadaybu waa khata soomaa waa ismoodsiis waay haweentaadii adoo moodaya mid kale baad kala kaftanta waana xaaskaagii mid kale aad moodaysa na waad furan tahay baad ku tiri reerkaagii wey adigu maxaad is leedahay haweenay kalaad la kaftamaysaa xaaskaagii bay noqotay ma furmaysaa khata waay ah. waa ismoodsiis soma wixii ismoodsiis ah ummadda waa laga dhaafay saasman marka can ummatii wadaca can ummatii ummaddayda wuxuu ka dejiyey alle alkhataa ismoodsiiska iyo wixii gaf uga dhaca wannisyaana iyo halmaanka shaygiiba waad halmaantayba qalbigaaguu ka baxay iyo wamaa shaygii istukrihu lagu qasbo calayhi korkiisa iyo waxa wixii qasab lagu marsiiyo oo dee qasabka waxa la yidhahdaa midna waxaa la yidhahdaa yani mulji oo waa qasabka wax khiyaara uusan kaaga furnayn midna waa qasab wuxuugo khiyaar uun kaaga furanya ikraah khiyaar kaaga furayn laakiin lagaa tambadiyey midka iljaaga waxa weye daraariga ah masalan inta lagu qabtay yaa adigii dhannaaba kor inta lagu qaado dhagax ahaan lagu isticmaalay baa ilmo yaroo meesha jiifaa korka lagaaga dhuftay batalad ilmuhu waaba dhintayba kaa isaga ah ruuxu inuusan dembi ku lahayn waxba ku waa ijmaac laakiin wixii meesha ka dhacay wixii aad geysatay maadaa lagugu leey mise kii kusoo tuuray baa lagugu leeyay masale kale midna khiyaar baa kaaga furanoo waxoogaa yaroo waxaa ku jira khiyaar ah iyo doorasho adig kugu xidhan oo ah haddaad samayn weydo waan ku dili baashi baa lagula dultaagay waxaad u badinaysaa in lagu dili ama gacan lagu goyn ama lug lagu goyn ama lagu xidi ama dhabku gaadi waad u badisay ruuxan kugu lena wuu kugu samayn karaa laba midba waad samayn karta inaad tidhahdo war ma yeelahayo idil iyo inaad tidhaahdo way furanta oo wuxuu kaa rabay aada yeesho soma khiyaar nooc khiyaaraad leedahay oo kii hore aan kuu furnayn sooma labada noocba way jiraan labada noocba way soo gelayaano wamastukrihuu calayhi ummadayda wixii lagu qasbo waa laga dajiyey ayb xataa haddii gaalnimada lagugu qasbo ila man ukriha wa qalbuhu mutma'inu biliimaan haddii lu yidhahdo waa lagu dilaya haddii kale kelimatulkufri ku dhawaaq waad ku dhawaaqay laakiin mushada qalbigaagu inuu iimaankii ku jiro oo waasac ku yahay ku sharxay oo markaasi qalbiga haddaad ka gaalowdo qalbiga ku raacdo qalbigii carabkii haddaad israacsa gaalowday markaa laanna qalbigaaga lama qasbi karo laakiin carabkaaga la qasbi kara sooma ayib marka ikraaha noocaasoo kale saddexda arrimoodba ummadayda waa laga dejiyey rawa waxaa wariyey ibnu maaja baa wariyey walxaakim iyo xaakim wa qaala abu xaakim wuxuu yihi laa yahbutu xadiidkani ma sugna ayib waxaa kaleetoo ka sugan inuu yidhi hadihi alaxaadiiu munkara axaadiisu munkarabu wa kaanaha mawduucabu been abuura baabmudaa nabiga lagu been abuurtaycilalkaasamed baa isaguna inkiray axmed ibn xambal muxamed ibnu nasrin ayaa isaguna wuxuu hi laysa lahu isnaadun yuxtaju bihi sanad la xujaysta male talkhiiska iyo inqiaac bay ku cileeyeen alwaliid ibnu muslim in la yidhahdo tadliisu taswiya caan ku ana iyadana way ku cileeyeen xadiidka marka aimadii hore way daciifin jireen laakiin rag badanoo dambaa xadiidka saxiixinaya oo uu ka mid yaha maala xaakim dahabi baa ku waafaqay alimaam nawowi fi majmuuc arbaciinkana wuu ku taxsiiniyey xaafi ibn xajar fatxiga fatxulbaariga wuxuu leeyahy rijaalun iqaat waxaana lagu cileeyey buui cillo aan dhib lagu keensanayna xadiid waxaa xujaystay ibn xasmi waxaa saxiixiyey sheekh axmed shaakir ibni xibbaan sheekh albani sakhaawi baa isaguna isku xoojiyey uruqdiis aimadaa dambe oo dhan xadiidka way xoojinayaan laakiin mutaqadimiintii way daciifin jireen xadiidka saas xadiidka ibnu cabaas ayaa lagu xoojin karaayo imaam muslim uu soo saaray oo markay soo degtay aayadda qur-aanka rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'naa allow ha noo qabanin haddaannu halmaanno ama ismoodsiinoon gafno allow ha noo qabanin soo ducadii mu'miniinta maa alla wuxuu yidhi qad facaltu waan idinka yeelay ah, alle markuu muslimiintu saa u ducaystaan mu'miniintu alla wuxuu yidhi waan idinka yeelay halmaanna idiin qaban maayo khaa'na idiin qaban maayo marka xadiidka saxiixu muslim ku yaalla yaa u noqon kara xadiidka shaahid u noqon karaya ama masalada ikraaha qur-aankaaba taa ka hadlay qur-aankaaba taa ka hadlay marka saddexda masalee qur-aanku xadiisku sheegaya saddexduba shawaahid u markhaat ama xadiisku daciif ha noqdo ama yuusan sugnayn ayuu noqonin oo khata iyo nisyaanka iyo istikraah maxaa laga dhaafay ummadda waay ummadda waxaa laga dhaafay saddexdaa arrimood hadday ku dhacaan dembi ka dhalan maayo laakiin wixii xuquuq bini aadam ee ka dhalata waa lagu leeyahay labadaa masalena aimadu way kala qaadi jireen waa in la kala qaado wixii halmaan kaaga dhaca laakiin halmaankaagu xuquuq bini aadam buu geystay oo dhib u geystay halmaan buu kaaga dhacay dhankii dembiga waa lagaa dulqaaday laakiin xuquuqdii bini aadam waa lagugu leeyahay soma wakadalika ismoodsiis baa wax kaaga dhaceen ruux baad ismoodsiis u dishay dembi ma lihid laakiin ruuxa magtiisi ma lagugu leeyahy waa lagugu leeyahay sooma waa lagu qasbay oo waxaa lagu yidhi muxuu ahaaye xoolahan burburi ama waa ku dilaynaa xoolihii baad burburisay dad baa iska laha naftaadaad ku furatay xoolihii waa lagugu leeyahay marka wixii xuquuq bini aadama ama mutlafaadee ka dhasha ee xuquuq aadami leeyahay ah way ka laasimi laakiin waxa la leeyahay waa lagaa dhaafay waa dembigii waxa lagaa rafciyey waa dembigii khitaabu takliif iyo khitaab lwadci bay kala dhahaan culimmada usuulku oo saasay u kala qaadaan masaladu marka sidaas weeye waxaana meesha loo keenay haddii ruuxa ismootiis xaaskiisa uu ku furo ilan dhalaaq baan ku jirnay sooma carabkii baa kaa oo markaasaad islaantii adoon fur islahayn kuna talagelin unbuu si ku talagal la-aana baad u furto carabkii kaaga dhacay khata'aasi waa lagaa dhaafay kama laasimayso furitaan waabaad halmaantayba halmaan baabaad u samaysayba sidoo kale waa waa lagugu qasbayo qasab baad ku furtay sidoo kale waa laakiin qasabka muctabarka ah qiyaaskiisu leey oo xadiis baa wuxuu ahaa laa talaaqa fii iklaaq ruuxu markuu jid walba ka xidhmo oo cidhiidhi galo dalaaq kama dhaco khilaafkiisuma dhaxay ilaaqa culimadu waxay ku fasiraan ikraaha oo qas markii la qasbo waxaa kalay ku fasiraan ruuxa markuu intuu xanaaqo isbedelo waxa uu ku hadlayo uusan garanaynin xanaaq darteed asagana dalaaqiisu dhici maayo ilaaq weyna wuu xidhmay sooma isagiiyo dhawaa wada xidhmay laakiin xanaaq muxuu ahay aada iska caadi tahay xanaaq aada caadi tahayoo waxa kaasoo fulay aada garanayso u qastayso oo ha haddaad reerkii furto sheekh waan xanaaqsanaa kaa saari mayso taas culimada ka mid ah waxaa la yidhi ninka nin xanaaqsanay laagima ka furanta markaasu wuxuu yihi oo ma ninaan xanaaqsanayn baaba wax furo buu yidhi haddii lia nin xanaaqsan waxba kama furmaan inta badan dadka wax furay waa wada xanaaqsanya laakiin xanaaqii baa darajaan leh mid uu ruuxu isbedelay oo waxa kasoo soo furaya uusan garanaynin ikraahu la mid yahay kaas iyo miduu isgaranayo u qastayo isagu ku talagalay kaasi waxa weeyaan asagu dalqadii way dhacaysaa cala raajix oo way furmaysaa macnaha sidaas weyaan marka ikraaha waa la mid isagana macna sidaana waxaa qaba alimaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo keyrkood baa ku tegey waxay uga la miday dhahaan oo culimada qaarkood uga qiyaas qaateen rabiicatu ra'yi iyo leyt ibnu sacad iyo musani iyo taxaawi iyo baa rajaxaya waxay uga qiyaas qaateen ruuxa intuu wax caday sarqaamay saasman waa u tegi doonnaa iyadana ruux hadduu intuu khamro cabo ama darooga isticmaalo uu sarqaamo oo sababta isagu uu leeyahay ku sarqaamo sarqaankaa isagoo ku jira hadduu wax furo ma furmaysaa wa khilaaf badan baa ku jira waan u tegi doonaa xadiisu cali baa lagu tegi doonaa insha allah tacala hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi w saxbi